ibraahim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilhantiinba meel walbo aad joogtaan iyo si walbo maqalka iyagu idiin soo gaarayaba halkan waa rediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal hadahan oo kale aad ka dhegaysataan kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay koiyo labaatanka bisha labitobnaad ee disembar sannada laba kun qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eeb idmana waxaa ka mid noqonaya dowladda soomaaliya oo sheegtay in toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay xuduudka gobolada jubbooyinka waxaad kalood maqli doontaan meydka allaha u naxariistee wasiiraddii hore khadiijo diiriyo oo maanta lagu wado in la keeno magaalada muqdisho dowladda cusub ee puntland oo shaqada ka ceyrisay madaxda warbaahinta dowladda iyo israa'iil oo xabadjoojin dalbata iyo ururka xamaas oo shuruudo adag ku xiray qodobadaasi xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaan mar kale u diyaargarooba dhageysiga barnaamijka ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka hoogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh qaybihii hore barnaamijka ogaal ayaan gudagelaynaa dhegeystayaale dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgalka dhacay xuduudda gobolada jubbooyinka war qoraal ah oo lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa lagu yiri howlgalkan oo ay iska kaashadeen ciidanka qaranka soomaaliya iyo ciidamada mareykanka ayaa lagu dilay toban xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab howlgalkan ayaa waxaa markaasi looga hortagay koox ka tirsan al-shabaab oo isku aruursanaya xadka u dhaxeeya gobolada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana lagu burburiyay qorshihii Al-Shabaab ay maleegayeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada Mareykanka oo iskaashanaya ayaa khidad aad loo qorsheeyay lagana taxadirin in ay waxyeelo shacabka ka soo gaarto lagu bartilmaameedsaday fariisimihii Al-Shabaab halkaas ay ku lahaayeen ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay warbaahinta dowladda todobaadkan gudihiisa waxaa howlgal kale oo ka dhacay gobolka Jubbada Dhexe lagu bartilmaameedsaday horjoogo sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaas oo kamid ahaa horjoogayaasha muhiimka u ah kooxda dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamka waxa ay diiradda ku saaraysaa ciribtirka Al-Shabaab waxaana sanadkan dagaal lagu markaasi xiyadisiibayo laga gaaray guulo waaweyn ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka lagu daabacay warbaahinta dowladda muddooyinka u dambeeyey ciidamada dowladda ayaa labalaabay howlgalada ay ka wadaan gobolada dalka kaas oo lagu raadjoogo kooxda al-shabaab markaana waxaa lagu wadaa maanta in magaalada muqdisho dib loogu soo celiyo meydka allaha u naxariistee wasiiraddii hore ee khadiijo maxamed diiriye wasiir khadiijahaya allaha u naxariistay waxa ay ku geeriyootay dalka jabuuti gaar ahaan magaalada jabuuti halkaas oo ay qeyb ka ahayd wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre waxaana la sheegay xanuun saacadihii u dambeeyey qabtay in ay markaa u geeriyootay haddaba xildhibaan khadiije oo labaatankii sane ugu dambeeyey ku jirtay saaxadda siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiinay xildhibaan amiin daahir jiisow oo ka mid ah xildhibaanadii ugu dambeeyey ama ugu waqtiga dheer ah oo ay isla soo shaqeeyeen inta uu ka ogyahay waad mahadsantahay walaalkay ilaahay ha u naxariisto wasiiradeena qiimaha badneed wasiired khadiiji maxamed deeriye runtii kiir muhiim ah ayaa ka dhacay oo ka jabay dowladeena ilaahay subxaana watacaala bedelka khayr qabo allah siiyo qarannimadeenna ahalkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii aniga waan ka mid ka ahaye muxuu ahaa xiriirka wanaagsan kala dhexeeyay iyo ubadkeedii ilaahay subxaana watacaala qalubtooda sabar ha ka buuxiyo wasiir khadiijo runtii waxay ahayd ilaa ah iyo dowladii carte shirkii cartaan iskala qayb galnay ayada xildhibaan ay ka soo noqotay labadii kun weliba dadkii waxay shan iyo tobankii bishii may lagu marti qaaday kamid ka kaheed shirkii lagu bilaabo dadkii lagu bilaabay ay kamid aheed xilligaasi intaana siyaasadda marna kama ayna faaruqin xildhibaan joogta ay aheed wasiirna way ahayd oo dowlad la dhiso ayna wasiir kasoo noqona khadiij maxamed deri ma i jirin qof waxay ahayd aad u firfircoon aniga waxaan dhihi karaa haweenaydii birta aan dhihi karaa allah u naxariis khadiija way dhimatay maantaana la keenaa waana la aasaa cid walboo naflena way dhiminaysaa eh, insha allah ilaahaygii subxaana watacaala jabala naga siiyo sababta ay u geeriyootay ma ka war haysaan waxaa la sheegay siyaabooyinwalaalow maya waxaan ka warhaynin waa taas khadiij maxamed deebiye anigu bushina kuma maqlin oo hadda diris aan banoo meeshaan diris ka nahay dan waxay degan tahay iskool booliisiya agteeda guryaha anigana guryaha danka kale kaga dhegan aan deganahay walaalow aniga kuma aan maqlin xanuun kuma aan maqlin hadii ay xanuunsan tahay waa kusoo booqan lahaa ise wiigan gudihiisa waxaan arkayay idinkaba ir er aragteen laga yaabaa iyadoo muxuu ahay sanad guuridii koonfur galbeed si hor shaaca uu qaybgalayso uu ambaliimaysa madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis laftigareen marka qof xanuunsan aniga iila ma ekeen laakiin de hadde markii taada ay gasho xanuun iyo xanuun la-aan saacad min wakti kasta oo waktigaada ay gasho waa lagu waa lagu dhintayna welibaan waxaan aaminsanaha haddaynu ilaahay u fududeey siduu muxuu ahaa iskaraadkaas ugu fududeyn inuu rabbiga subxaana watacaala naxariistiisa kale ugu fududeey qabrigana soo nooriyo kitaabkeeda kitaabkeedana midigto walahi hadda dadki shirku martaqaadan oo ra-isul wasaarihii raacay oo muxuu aha eh, shirkaas lagu martaqaaday kamid aheyd eh, wax kaloo hadda oo ka waran le ma laha ma gabadha ma xanuunsaneen qof xanuunsana shir lagu martaqaado muxuu ahaa ilaahaygi subxaana watacaala iyo waktigeeda ayaa kasaas ku ekaay sir khadiij waxaan ku xasuustaa oo qof kasta oo aqoonyo yaqaanana oo yaqibi doona qof bashaasha inay ahayd in qof bulshaabi ay ahayd dadka aruurayso shaqi adeegsi ah shaqo markii la yirahdana karti iyo hufnaan ay shaqo ku qabata leh ayay ahayd saddex ra-iisul wasaare oo carti ahaa waa kamid ay aheyd ama wasiir ku-xigeen ha noqoto ama wasiir dawla ha noqoto dowladii cabdilaahi yuusuf axmed allah u naxariiste oo ra-isul wasaare cali maxamed geedi kamid ay aheyd kii nuur cadde kamida ay ahayd eh, eh, hadda ra dalka soo mara oo ayna dawladiisa ku jirin ama marka dambe hagagadaal haka gasha ama hore haka gashay ma jirin walaalo waa ilmahaasaan adeer ku ahay waa u tacsiyeynaya ahalka waa u tacsiyeynaya muxuu ahaay dhamaan faraca oo khadiijo maxamed deeri iyo reer maxamed deeriy oo dhanba tacsiyidaas waa waa waa u diraya reer maxamed deeri asal ahaan dadka aan isku degmo kasoo jeednay ay reer buurbuurtaa walow markii dambe hor usoo wareegay muxuu ahay waa laga yaqaana aad reer maxamed jeeriye magaalada aan ku dhashay waa laga yaqaan marka ilaahay ha u naxariisto wax kaloo aan dhihi kara malaha laha maxamed jeeriye qoftii birteed qoftii kartida badneed maanta duco unbay naga mudanta wasiir khadiijo allah u naxariistay ayaa sanadihii lasoo dhaafay soo qabatay xilal kala duwan iyada oo labaatan sano ka badan ahayd xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cabdiweli sheekh axmed ayaa laba u magacaabay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka sidoo kale waxa ay soo noqotay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumaddii xasan cali kheyre intii u dhaxeysay maaj kooiyo ilaa laba kun iyo wasaare maxamed xuseen rooble ayaa isagana u magacaabay khadiija wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka kadibna waxaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda xamse cabdi bare Madaxda dalka ayaa ka tacsiyay geerida Wasiir Khadija ah u naxariistay iyaga oo dhambaal tacsiya ah u diray ehelka iyo qaraabada ah ee ka dhalatay marxuumada. waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aad ku dhageysan doontaan dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya waxaana soo jeedinaya axmed dirir nuur iyo cabdinaasir maxamed maxamed kulanto wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba oo aad noo maqashaan waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamij gaara ah aan uga hadlayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan si dhammaanaya ee ka dhaca dalka wadadir barnaamijka waxaa halkaan kulu socodsiin doona axmed dir nuur iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waxaynu ku bilownaya labadii abriil kooxda al-shabaab ayaa waxay dab qabadsiisay guryo dad shacaba ay ku lahaayeen deegaanka huldooyaa leh oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay xilli habeenimaa inay dab qabadsiiyeen waxaana dambas noqday dhammaan deegaanadii ku yiilay halka al-shabaab waxa ay xilligaasi ay tuhunsanayeen dadka deegaanka oo ku jiray abaabul xooggan iyo dagaal ay kala hortegayaan kooxda al-shabaab ee ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka mudug shantii abriil allah u naxariistay waxaa geeriyooday brofeesor ismaaciil maxamuud oo loo yaqaano hurre buuba oo ahaa siyaasi iyo aqooyaan xeelal kala duwan kasoo qabtay soomaaliya iyo somalilan wuxuuna ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga buuba wuxuu soo qabtay xeelalka wasaare ku-xigeen wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda ee soomaaliya isagoona sidoo kale noqday wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyay ee somalilan yeelato markii ay dowladdii kacaanka dhacday buuba wuxuu ahaa siyaasi aqooyaan caan ka ahaa geyga soomaalidu wuxuuna ku dhashay dhashay magaalada hargeysa shantii abriil koox ayaa xilli ah degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxay ku dileen cabdi cubeyd oo ahaa mu'aadin iyo imaam masaajid kooxaha hubaysan intaaysan wadaadkaasi dilin ka hor waxay ka dhaceen telefoon uu watay degmada kaaraan xilligaas waxay wajahaysay kooxaha loo yaqaano kuwaas oo inta badan dhac iyo boob u geysan jiray dadka ku sugan kaaraan toddobadii abriil deegaanka ah ari qaruuf oo hoostaga degmada ballanballe ee gobolka galgaduud waxaa lagu dilay shan ruux iskuqoys ahaa dadka iskuqoyska ee la dilay ayaa ahaa xoolodhaqato deganaa deegaankaas maleeshii beeleed hubaysan ayaa la xaqiijiyay inay dileen islamarkaana ay weerar ku qaadeen ragga dilka geystay ayaana aha durbadiiba waxa ay ka baxsadeen goobta ay falka ka geysteen balanballe iyo deegaanada hoos yimaada dhacdooyin aan u rooreen dhagaha shacabka ayaa sanadkan laga soo wariyey sideedii abriil maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka puntland ayaa dul toogashaha waxay ku xukuntay afar iyo toban oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab maxkamaddu xilligaas waxay baahisay magacyada xubnaha dembiyada kala duwan lagu soo oogay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab waxaana dhammaantood maxkamadda puntland ay sheegtay in xubnahaasi la toogtay sagaalkii abriil tiro hoobiyaalaha ayaa al-shabaab waxay ku garaaceen qaybo ka mida ah magaalada muqdisho waxayna ku hobteen qaybo ka mid a ah degmada warta nabadda ee gobolka banaadir hoobiyaasha ayaa ku dhacay guri uu degnaa wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirasaaq maxamed cumar waxaana ku dhintay laba ruux oo ka mid yahay madaxa ilaalada guriga oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi muumin halkay ku dhaawacmeen mahad aadan barrow iyo muuse cadde oo ka mid ahaa ilaalada guriga shan iyo tobankii abril ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka budbud ee gobolka galgudud dagaal saacado qaatay ayaa ka dhacay magaalada budbud xilli maalinimo ah kaas oo xilli habeenimaha laysku soo gaaray kadib ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya waxaa u suuro gashay in al-shabaab budbud oo ah istaraatiiji u ah gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan laga saaro kooxda al-shabaab afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa xilligaas warbaahinta u xaqiijiyey qabashada budbud oo ka mida ah meelaha ugu muhiimsan in si toos ah loola wareegay lix iyo tobankii abriil xubno ka mid a ah al-shabaab oo doonayay inay muqdisho qarax ka geysaan ayaa waxaa ku qarxay qaraxii ay wadeen qaraxan ayaa waxaa uu ka dhacay agaarka isbitaalka yardimeele degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxa ku qarxay xubno ka tirsan al-shabaab oo mootobayaajkooda xilligaas sida ay shaaciyeen booliiska soomaaliya qarax waxaa ku dhintay saddex ka mid ah xubnihii shabaab ahaa oo doonayay inay qaraxaas muqdisho ay ka fuliyaan waxaana ku dhaawamay hal qof oo shacab ahaa sagaaliyo tobankii abriil koox bastoolado ku hubaysan ayaa xili maalin barqa ah ee xaafada joongale oo ka tirsan degmada yakshiid ee gobolka banaadir waxaay ku dileen gabar daayar ah allah u naxariistee gabadha la dilay waxaa lagu magacaabi jiray naciimo cabdiraxmaan waxayna ay ka mid ahayd shaqaalaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho xilliga naciimo la dilayay waxay ku wajahneed goobteeda shaqada balse gurigeeda meelorow ayaa kooxdu ku weerartay waxayna ka togteen madaxa meydkeeda ayaana dadka deegaanku goobta ka qaadeen saddexdii mey haweeney ayaa laba carruur ay dhashay ku dishay magaalada qardho ee gobolka bari ubaax cabdi cismaan ayaa dishay laba caruur ah oo ay dhashay caruurtan ayaa ah lagu kal magacaabi jiray maajid maxamed cabdi oo ahaa hal jir iyo mayson maxamed cabdi oo jirtay hal bil iyo shan cisho ciidamada booliiska degmada qardho ee maamulka puntland ayaana gacanta kusoo dhigay habeeneyda dishay caruurta ayadoo dhashay sideedii mey ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa waxay sheegeen inay fashiliyeen shabakad ka tirsaneed al-shabaab kuwaas oo doonaya inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada muqdisho war-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen jaakada ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo sidoo kale mooto bajaaj howlgalkaas ayayna sheegtay hay-adda nabad in lagu fashiliyey dadkii doonayay inay qarxiyaan beerta nabadda tobankii mey allah u naxariistay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxafi rugcaddaa ah oo in muddo ahba kasoo shaqaynayay warbaahinta ismaaciil sheekh khaliifa ayaa muddo la xanuunsanayay dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari uu watay oo muddo ay ka soo wareegatay waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa si loo soo dabiibo afartii diseembar ayaa ismaaciil la dhaawacay xilli uu marayay waddada makaal mukarama dhaawac daran oo qeybaha caloosha ka soo gaaray ayaana gaaray maalinkaas alla u naxariistay dhaawacaas ayuu ugu dambeyntii u geeriyooday siddeed iyo tobankii mey waxaa magaalada melbourne ee dalka austraaliya ku geeriyooday allah u naxariistee jenaraal cismaan maxamed jaale oo ka mid ahaa golihii sare ee dowladii kacaanka allah u naxariistay marxuumka waxauu ka mid ahaa golihii kacaanka waxaana sidoo kale xeerar badan uu ka soo qabtay dowladii maxamed siyaad bare wasiirkii xanaanada xoolaha ayuu soo noqday sidoo kale mar wuxuu soo noqday duqii muqdisho geerida marxuum jaale waxay timid kadib markii muddo sanadaha uu ku xanuunsanayay gudaha dalka australia labaiyo labaatankii mey xafiiska xerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay inay soo xireen saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne qoraal ka soo baxay xafiiska xirlaalinta ayaa lagu sheegay in xafiiska uu ka duulayo waajibaadkiisa shaqo oo ku guulaystay in lasoo xiro saraakiishan ka tirsan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cansuuraha beriga kuwaas oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne labaiyo labaatankii mey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukno kala duwan waxay ku riday askartii ka dambeysay weerarkii isgoyska siinay ee magaalada muqdisho ka dhacay xilli fiidnimo ah taas oo hub culus laysku adeegsaday shacab badanna ay ku geeriyoodeen hanti badanna lagu waayay weerarkaas waxa uu dhacay kadib markii ciidamada ku sugan siinay ay isku dayeen inay joojiyaan gudoomiyaha degmada yaekhshiid salebaan maxamuud fargax waxayna taariikhdu ahayd toddobailabaatankii bishii febraayo ee sanadkan askarta la xukumay waxaa ka mid ahaa cabduqaadir xasan cabdulla shaalare oo lagu xukumay dil toogashaha taas oo loo haystay inuu qori dhashiikaha uu ku dilay lix ruux oo ay ka mid ahaayeen ilhaan cabdimajiid maki oo ahayd hooyo uur laba bilood leh cabdulaahi cabdi maxamuud oo ahaa darawal gaari ilyaas axmed nuur ayuub daa'uud xuseen iyadoo maxkamaddu xukunno kala duwan ay ku riday dhammaan cid kasta oo ku lug lahayd weerarkii siinaay labaiyo labaatankii mey magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa lagu dilay sarkaal ciidan oo horey soo noqday taliyo ku-xigeenkii ciidanka ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe kaasoo lagu magacaabi jiray xidigile xeele carabi xiiri marxuumkaas ayaa u geeriyooday rasaas ay ku fureen maleeshiyaad ka amar qaatay siyaasiyiinta diidan doorashada puntland xidigle xiiri ayaa xilligii uu falka dhacayay waxa uu ku sugnaa aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe lixii labaatankii mey xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xilli waaberi ah waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen saldhigga ciidamada howlgalka ah midooda afrika ee admis gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeelada hoose waxaa jiray khasaare xoogan oo ka dhashay weerarkaasi saldhiggaas waxaa ku sugnaa ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda al-shabaab xilligaas waxay sheegteen in in ka badan boqol askari ee yugandaha la dilay hase yeeshee maalmo kadib madaxweynaha uganda oo warbaahinta la hadlay buulamareer waxauu sheegay in lagu dilay konton iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada uganda waxaana madaxweynaha dalka uganda uu ku qaarkood inay baxsadeen oo ay isdifaaci waayeen shantii juun dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay shaacisay tirada askarta lagu dilay weerarkii masgawaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee weerarkaasi ay kaga dhinteen sagaal askari oo keliya balse al-shabaabka ay khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen wasiirka wuxuu beeniyey gaadiidkii dagaalka iyo hubka oo al-shabaab ay baraha bulshada ku soo bandhigeen kuwaas oo sheegay inay ku qabsadeen dagaalkii masgawaa wuxuuna sheegay in dagaalkaas hal gaari oo keliya lagu gubay ciidamada dowladda soomaaliya sagaalkii juun qaraxyo xoogan ayaa lagu weeraray hotel beral beij oo dhaca xeebta liida ee magaalada muqdisho rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey albaabka hore ee laga galo hotelka kadibna ilaa lix xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa gudaha u galay hotelka raggaas ayaa muddo ka dagaalamayay gudaha hotelka iyadoo ciidamada ammaanka ah ee dowladda soomaaliya ay la dagaalameen saacado badan kadib dowladda soomaaliya waxay sheegtay in weerarkaasi ay soo afjartay hor ka soo baxay booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi al-shabaab ay ku dileen lix muwaadin oo soomaaliyeed oo halkaasi ay ku dileen halka toban kalena ay ku dhaawacmeen koob iyo tobankii juun sarkaal ka tirsan ciidamada nisa ayaa u geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose sarkaalka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray xasan cusmaan cali bitooni kaas oo la dhashay gudoomiyihii hore ee degmada marka maxamed cusmaan cali heriisow labaiyo tobankii juun magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo dhex ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed in ka badan toban ruux ayaa geeriyootay maalinkaasi kadib dagaal dhex ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed afar iyo tobankii juun ciidamada admis ayaa tiro madaafiic ku garaacay deegaanka bariire iyadoona taasi ay sababtay dhimashadii dhaawac cali maxamed cumar cali bariire oo mar soo noqday guddoomiyaha deegaanka bariire ayaa xilligaasi warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in qoyskiisa uu ku sugan gurigooda uu ku dhacay madaafiicda ay soo tuureen ciidamada admis isla markaana ay ku dhaawacmeen caruur uu dhalay iyo hooyadii dhashay caruurta oo ay ahayd xaaskiisa lix iyo tobankii juun maleeshiyaad hubaysan ayaa rasaas waxay ku fureen gaari dad shacaba ah ay saarnaayeen oo ka baxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galgaduud kuna wajahnaa deegaanka xiindheere xilli uu marayay agagaarka deegaanka gadoon ee gobolka galgaduud rasaasta lagu furay gaarigaas waxaa ku geeriyooday halla u naxariistee nabadoon lagu magacaabi jiray cali sheekh cabdulle iyo gabadhiisa halka ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo kale toddobaiyo tobankii juun allah u naxariistay waxaa magaalada walaweyn lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada maamulka degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellada hoose haashim maxamed xasan weerarka lagu dilay guddoomiyaha waxa uu dhacay xilli habeennimo ah waxaana geystay maliishaad hubeysan gudoomiyaha ayaa waddada loo galay xilli uu ku socdaalayay gaari uu watay xilligaas siddeed iyo tobankii juun madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyti xismaan digreeto ka soo baxday madaxtooyada hirshabeelle ayaa xilligaas lagu sheegay in xilka laga qaaday guddoomiye cali jeyti cali jeyti xismaan ayaa durbadiiba ku dhawaaqay maamul isaga u gaara oo madaxweyne ka yahay sida uu sheegay xilliga cali jeyti waxaa lagu xasuustay dagaalkii ka curtay bartamaha hiiraan kaas oo al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan bartamaha soomaaliya sagaaliyo tobankii juun waxaa la magacaabay taliyaha ciidanka xooga dalka waxaana loo magacaabay jenaraal ibraahim sheekh muxiudiin caddow waxaana uu xilkaas kala wareegay isla markaana uu ka bedelay taliyihii ka horreeyey jenaraal odwaa yuusuf raage isla sagaaliyo tobankii juun waxaa sidoo kale sarreeye guud axmed aadan cali loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sixey wareegtada lagu magacaabay taliyaha ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta kuwaas oo durbadiiba xilka kala wareegay mas-uuliyiintii ka horreysay koob iyo labaatankii juun kooxda al-shabaab ayaa magaalada baardheer ee gobolka gadow waxay ku qaaday weerar ku bilowday qaraxyo kaas oo lagu ekeeyey xero lagu tababarayay ciidamada dib u xoreynta oo ku taala degmada baareer ee gobolkaas ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xeradaas waxaana sidoo kale gudaha u galay xerada rag ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada dowladda ayaa sheegay inay war ka heleen xogta weerarka qaraxa ku bilowday taasoo ay sheegeen inay khasaaraha weerarka ka hortageen afar labaatankii juun qarax ayaa ka dhacay waddada u dhexeysa degmooyinka beled xaawo iyo doolow ee gobolka gedo al-shabaab oo qaraxaas u adeegsay miino dhulka lagu aasay waxaa ku dhintay hal qof saddex kalena way ku dhaawacmeen saddex iyo labaatankii juun saddex qarax oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beriree oo hoostaga degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose qaraxyadan oo ahaa miina nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ku dhintay in ka badan shan ruux halka labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa koowaad waxa uu haleelay laba qof oo watay mootada labaadlugooleeda ah ee loo yaqaano fekon balse dadkii doonayay inay u soo gurmadaan oo ku soo xoomay ayaa lala eegtay qarax kale waxaana taasi ay badisay khasaaraha dhimashada shan iyo labaatankii juun tiro hoobiyaalaha ayaa lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho war ay soo saareen ciidamada amniga ayaa xilligaasi lagu yidhi waxaa garoonka caalamiga ah ee aadan cadda ku soo dhacay dhowr xabo oo hoobiye ah ciidanka oo ka feejignaa ayaa ka howlgalay aaggii la rumaysnaa in laga soo turay waxayna gacanta ku soo dhaween dhowr xaboo baalooto ah oo beeladii laga qarxinayay oo wata fiilooyinkooda dowladda soomaaliya ayaa xilligaasi gacanta ku soo dhigtay hubkii sidoo kalena sheegtay in markaas ay la wareegtay gurigii laga soo tuuray hoobiyaasha qaybtii saddexaad barnaamijkii gaarka waan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee saaxiib beelwanaagintaas qaybtan eebtan qaybteeda xigta intaynu ku kulmayno haddii allah awood dileedmo waxaanad ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo tahay dhegeystayaal waxaad dhegeysateen barnaamijkii gaarka ahaa oo aad ku maqasheen dhacdooyinkii ugu waaweynaya sanadkan sii dhammaanaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiyana dhegta ayaad ku haysaan weli barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulan dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigu ifraa axmed ee soo dhowaada saaxiibayaal waataa istare haddii aan ku bilowno dhankaiyo hadalhaynta dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in meydka allah u naxariistay wasiir khadiijo maxamed diiriye loo qaadi doono magaalada muqdisho si halkaasi loogu sameeyo aas qaran wasiirka warfaafinta soomaaliya daud uud aweys oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in meydka marxuum khadiijo diiriye la keeni doono magaalada muqdisho iyada oo la abaabulay qorshe aas loogu sameynayo wasiir daa-uud ayaa waxa uu sheegay istaray in qadiije maxamed diiriye ay door firfircoon ay kasoo qaadatay dhismaha dowladnimada soomaaliya waqtigeeda ugu badnaana ay usoo hurtay qaranka ayuu yiri wasiir daa waxa kale uu sheegay in marxuum khadiijo ay ku jirto madaxdii soomaaliyeed ee lagu casuumay shirka heritig ee jabuuti ka socda balse ay xanuunsatay kadibna la dhigay isbitaal kadibna ugu dambeyntii ay geeriyootay istrey baraha bulshada ayaana aad dadku uga wada taxsiyeynayaan soomaalida meel kastoo ay joogto oo waxay leeyihiin waa geeri xanuun badan ayay ahayd khadiijo maxamed diiriye waxay ahayd wasiirka wasaaradda haweenka dadkuna waxa ay leeyihiin waxay ahayd mid firfircoon oo u roon dhalinyarada welibana bulshada aada uga dhex jirta dhammaan baraha bulshada dadka isticmaala iyo soomaalida meel kastoo ay joogtaan waxay hadal hayaan geerideeda oo u duceynayaan oo leeyihiin allah u naxariisto waa tahay hadalhaynta haddii aan halkaas uga nimaano markaan dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa ifraaxee dhankeyga waxa ay tahay haddii aad ku dhalato faqiirnimo ma ahan qaladkaaga laakiin haddii aad ku dhimato adoo faqiir ah waa qaladkaaga waxaan u doortaa qof caajisoole ah inuu qabto shaqo adag sababtoo ah shaqsiga caajiska wuxuu raadin doonaa habka ugu fudud ee uu ku qaban lahaa howshaasi waan fahmi karaa rabitaankaaga haysashada malaayiin dollar waxaa jirta xoriyad gaar ah oo la timaado taas laakiin marka aad hesho wax kasii badan waa inaan kuu sheegaa inay tahay islaam beegarkii dunidu waxba kama gelin isku kalsoonaantaada dunidu waxay kaa rajayn doontaa inaad gaarto shay ka hor inta aadan dareemin wanaagsanaanta naftaada tv-ga ma aha nolosha dhabta ah nolosha dhabta ah xaqiiqdii inta aynu kusii jeedno qarniga xiga hogaamiyaasha waxa ay noqon doonaan kuwo awood siiya kuwo kale qormadan waxaynu ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed cabdinuur maxaa istaray ugu dambeyntiina qormada dhankayga ah goortii uu qofkaaga sheekeeyo dhibaatadiisa macnaheedu ma aha inuu kuu calaacalayo balse macnaheedu waa inuu ku aaminay waxa ugu yareed u sameyn karto waa inaad cid kale uga sheekayn haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof xun waxa uu aqligaaga daahsan ku horseedi doonaa waxyaabaha kaa dhigay inaad tahay qof xun maalmaha qaar waa ay adag yihiin maalmaha qaarna waa ay wanaagsan yihiin is-xasuusi maalmaha dahabiga ah si aad uga gudubto maalmaha adag ha ka fikirin qofka marka hore wanaagsan ee ka fikir cidda kula joogi doonta ilaa iyo dhammaadka nolosha ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey u ogolow naftaada inay dhacdo haddana ay kacdo sababtoo ah waayo aragnimadu waxa ay ka timaadaa dhibaatada qormadan ayaa waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida guud ahaan waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada nabadgelyo qaybihii dambe ee barnaamijka hogaal ayaad dhegeysaneysaan markaana dowladda cusub ee puntland ee taageerta midooda yurub ayaa shaqada ka ceerisay madaxda warbaahinta dowladda maamulka telefishinka raadiyaha iyo wakaalada wararka ee baab ee dalka puntland ayaa shaqada laga eriyey waxaana hawada ka baxay mid ka mid ah kanaalada wararka dadweynaha oo dadka dhaliila ay sheegeen in la siyaasadeeyay xilligii dowladii hore wasaaradda dhaqanka ee hoos tagta dowladda cusub ee midooda yurub ee poland ayaa bayaan ay soo saartay arbacadii ku shaaxisay xilka qaadista guddoomiyaasha iyo guddiga iyada oo la tix raacayo baahida loo qabo in dib loo soo celiyo dhexdhexaadnimada xarumaha inta badan warbaahintan ayaa markaasi aada loogu dhaliilay in ay la shaqeyn jirtay ama ay awoodda warbaahinta si khaldan u isticmaaleen xilligii ay jirtay xukuumaddii hore wasaaradda dhaqanka ee hoostagta tagta cusub ayaa sidoo kale iyana sheegtay in ay tahay muhiim in la ilaaliyo dhexdhexaadnimada dadka dhaleeceeya ayaa sheegay in warbaahinta dowladdu maamusho gaar ahaan kanaalka wararka ee afar labaatanka saac ee t v b info uu noqday meel laga faafiyo dacaayada intii lagu jiray sharciga iyo cadaaladda sideedii sane ee xafiiska waxaa lagu haystaa in kanalkan lagu baahin jiray wararka kasoo horjeeda ama wararka dadka kasoo horjeeda dowladda ee mucaaradka ah kuwaasoo inta badan lagu faafiyo warar aan rasmi ahayn arbacadii t v b info calaamadaheeda waa la waayay sidoo kalena mareegaha ayaa la waayey waa la damiyey xisbiga ugu weyn ee dowladda cusub ayaa markaa sidaa yiri isbahaysiga ra-iisul wasaaraha donald tusk oo xukunka la wareegay Toddobaadkii hore ayaa wacad ku maray in ay abuurayaan qaada qaab dheelitiran. Talaadadii, baarlamaanka cusub ee Poland wuxuu ansixiyay qaraar ku baaqaya dhammaan mas'uuliyiinta gobolka in si degdeg ah ay u qaadaan tallaabo looga gol leeyahay soo celinta nidaamka dastuuriga ah marka la eego helitaanka muwaadiniinta ee macluumaadka la isku halayn karo iyo shaqada warbaahinta dadweynaha codaynta ayaa keentay in xildhibaanada bees ay fariisimo ka sameystaan dhismayaasha telefishinka dowladda tani waxay si cad u tahay weerar lagu qaaday warbaahinta xorta ah waxaa xadgudub sharci ah bitr clinkis wasiirkii hore ee dhaqanka ee xukuumadda bees ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f p arbacadii mike swirk oo ah madaxa golaha warbaahinta qaranka ayaa yidhi dib u dhista telefishinka iyo bogagga internetka ee t v b info waa fal sharci darro ah waxaana xasuustaa waqtiyadii ugu xumaa ee sharciga dagaalka isaga oo tix raacaya dhacdooyinkii xilligii shuuciga ee Poland waxa uu sheegay in aan marno raalli laga noqon karinin in dowladdu ay markaa gebi ahaanba warbaahinta dowladda ay ka irido shaqaalihii hore uga shaqeyn jiray ugu dambeyna Israa'iil ayaa Xamaas u soo bandhigtay hindise ay ku jirto in muddo toddobaad ah ay hakiso dagaalka si ay u sii deyso ilaa afartan la haystay sida uu sheegay sargaal ka tirsan Israa'iil iyo ilo kale oo arintan xogogaal u ah marka hore waxaan soo wariyay warkana shabakada Axios ee ka soo baxda Israa'iil taasoo sheegtay in soo jeedintu ku eg tahay in la sii daayo la haystayaasha oo ay ku jiraan haween waayeel iyo kuwa u baahan daryeel degdeg ah heshiiska waxaa loo soo bandhigay Xamaas iyadoo oo loo marayo dhexdhexaadiyeyaasha Qatar ayuu yiri Revel Israel ayaa horey u sheegtay in ay xoog ku soo furanayso dadka ay Xamaas haysato hase ahaatee waxay ogaatay intaasi aysan suuragal ahayn isla markaana awoodda Xamaas ay tahay waxaan indhaha laga qarsan karin waxaan u maleynayaa inay dhici karto in la sheego si aan heshiis kale ilaa hadda xamaas waxay diiday in ay sameyso heshiis kale herzog ayaa markaas sidaa u sheegay c n n xamaas ayaa si cad u sheegtay in aan la sii dayn doonin dadka kale oo la haystayaal ah ilaa inta laga gaarayo xabad joojinta waa xabad joojin waarta iyo in lasii daayo dhammaanba kumanaanka falastiiniyiinta ah ee xiran qaybihii dambe ee barnaamijka hogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhowaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeela kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa saymaha roobkee ka da'ay saraariyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhay allow soo dhowey adigu ariwaaqlow ma socotaa quranla waxaan maqli jiray haddaan baala leeyahay berri sowma duuleen war xildhibaan axmed khaliifa baarlamaanka soomaaliya hortiisa ka hadlay wuxuu yidhi anigu oromo mihii ee soomaali baan ahay somalilanna dowlada kama jirto war jamhuuriyaddii barakaysneed iyo qarankii dhammaa ma maqaayad maxamed kaahin iyo muuse biixi furteen isugu soo biyo shubtay war axmedow ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jira war xildhibaanku isagoo xalanka buluuggaa ah wata miyuu muqdisho u socdaa war muqdisho lama kala xigo waa caasimadii soomaaliye inuu jilibusii gudbaa noo daran now waar balbiya cab war waxaan maqli jiray allow jaagixiiroo ibliis jaraha kuu qaado jilib iyo jamaam iyo allow jawhar lagu geeyo jiilaal abaariyo allow juucu kugu laayo inaad joogta mooye allow aan dib uga soo jeesan reera jinaada eh. ma ka jaraysay war wallaweynay qaranka somalilan ciyaar ciyaartaa ku burburi maaye eh. dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysaan inaan idiin warrame puntland baa war culus iga soo gaadhe sultaan cabdicasiis maxamed yuusuf afguduud oo u sharaxnaa madaxweynaha puntland oo ka yimi gobolka bari oo dad badan oo calamasita iyo sawiradiisa iyo caleemo qoyan qardha ay ku sugayeen ayaa intuusan soo gaarin shil gaali ku geeriyooday haddii allah u naxariista intaan la dooran baa ilaahay oobsaday war nin madaxweyne u sharaxnaa oo mas-uuliyaddu raadinaya mawduuga soo hormaray waa amuur culuse allah u naxariista marxuumka war soomaalidu xilka waa jeceshahay baa layidhi markii ay helaanna sida uu yahay uma gudataa la layidhi in badanna waaba ku dambaabaanaa layidhi marka suldaan cabdicasiis afguduud xil uu ku dambaabi lahay ilaahay inuu ka leexiyo sowma dhici karto war adduunka cidaan xil jeclayni ma jirta gutee sida loo gutaa lagu kala wanaagsan yahay aryaadhaha allah naxariiso musharax madaxweyne suldaan afguduud dadkoo madaxweynaha u naqa rabaya ehelkiisaiyo qaraabadiisiina iyo iibaan allaha ka siiyo hadda soomaali oo sabar iyo iibaan allah ka siiyo suldaanow ahaaye waar suldaan cabdicasiis afguduud hadda ka hor baan ku arkay oo nin culus buu ahaa calaa kulli xaal dumarkou ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsiigalmaani war ma haysiine shabaab waa kii guddoomiye uga dhigay godane axmed diiriye oo loo yaqaan abu cubayd isku reer yihiin ku-xigeenna waayahan mahadkarataabaa ah u ahaayaa layidhi laakiin hadda waa bedelanaa layidhi oo si aan karataa u dhaxlin waxaa ku-xigeen laga dhigay abuukar cali aadan lagu sheegay maraykankuna shan milyan uu dul saaray baa layidhi ku-xigeenka cusub ubbow shabaabku forbintinay wax ku qaybsadaan maxay ku diideen warqaacido kale haystaana layidhioo muhaajiriin iyo ansaaray u kala baxaan xilkana muhaajiriintaa haysa war boqof iyo cod bay isku doortaan war boqor buur wuxuu hore hadda ka hor u sheegay maqaayadda inaan la wada lahayn obu hadda kartayga la sheegahayo hadduu xilka waay hadda soo dhiibo war kalataa runtaa loo sheego waxaa lagu yidhi aduu dhaxal suga maaheda dhimasho sugaa tahay shaqaysaa lagu yidhi war abeesan kala goosataa la yidhi koodna cod macaan ma cunine cadowgaansi waxba isumakaana dhaamaana allahana wada dhaafiyo aryaadhaha shabaab maantoy gabagaba yihiin miyay xil isku heestaan war naskii sharciga iyo caqligoodii intay isku barxeen wixiioo dhammi ku dabagadoomeenya horaa loo yidhi waxgadgadi waxa kula gadoomaane waxaanse huba sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay warkalamaanay war ma haysiine ayaantan mucaaradka soomaaliya iyo midka turkigu waxay buufinayeen shilkii wiilka madaxweynaha maxamed xasan shiikh uu galay ee ninka turkiga ay ku dhintay waxayna dhahayeen waa fakaday iyo waa goostay iyo waa dhuuntay marka xal madaxweyne xasan shiikh wuxuu la hadlay qoyskii ninku ka geeriyooday wuuna u tacsiiyey leeyihi wuxuuna ku yidhi anugu waxaan ahay madaxweynaha soomaaliya waxaan kaloo ahay maxamed xasan aabihiis wixii idin soo gaaray waa ka xunnahay waana idinkaga tacsiyeynaynaa arrintaa qodob kastooo ka midana dhinaca wanaagsanaan ka isticmaalaynaa waxaanna ixtiraamaynaa oo xushmaynaynaa garsoorka turkiga bulshada turkiga dowladda turkiga oo walaalaheen ah go'aanka ay ka qaadato arrintaas ayaanna u hoggaansamaynaa haddana waa idiin tacsiyeynayaa samir iyo iimaan allah idin siiyo war waxaa la yidhi dad baadi ahbaa adduun ibliiskula baratamo below iyo faalalow mawaysid mawaysid shar buufiye warkalamaana hooyada federaalka warkama haysaanin xaaladeedu hadda meel fiican bay maraysaa haddii waayo aan la hadda la isu soo dhowaa madaxweyne deni iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiya baarlamaankuna waa heshiiyeen wargaraashiiyo cabdirashiid awal goormay caasiyoobeen war siyaasadu saaxiib joogtaa maleha ku degdegin aryaadhaha deni haddou jeebka furo cid ka hor imaan karta ma jirto war cayaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabaa la yidhi deni maxay mucaaradkiisu saqda dhexe ula heshiiyaan horta warmuu siyaasada buntland garanaysaanina waa sal dhee dhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha war ma haysiin beledka muqdisho la dhihi jira anshaxumaa ku badataa la yidhi beryahan horena waa tii loo yidhi nimco waliba nusqaanteeday leedahay mugi ilaahay beledka nabad ka dhiga oo bugti laga reestay dad badanoo anshaxumaa dharkiis iska dhigaa la yidhi qaarnaha wax alla iyo waxay doonaanay ku warrameenaa la yidhiyo afkaa furanay naqdeen kuwana dharkaa furanay naqdeen kuwana lugta furanay naqdeen kuwana wada furanayba naqdeen hadda macallin mahdi waa soo xiray gabarhti ugu darreedoo hebla balaayo la baxday kuwa kaleo balaayooyin kalena waa ku sii socdaahaa la yidhi laakiin anigu ma qabo in ashaxumada beledkan ku soo korortay taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir macallin mahdi iyo gudoomiyaha gobolka yuusuf madaale kaliya in lagu fiirsado ee la sameeyo guddiga somalilan ka jira ee la dhihi jira wanaag falista iyo xumareebista qodhaya xidhada cabdulow mataasaan dowlad ahayn war cabdulla waxaan qabaa in la sameeyo ciidankii waagii dowladdii dhexe maxamed siyaa jiri jiray ee la dhihi jiray booran kastuum ee la diriri jiray anshaxumada war hadda baw xabsiyadii shabaab baa buuxiye xagga dadka la soo ururanahaya lagu xidhahaya war katiinadaha lagu xidhxidhay qof kastoo anshaxumo sameeya in sharcin la marayaa qaba anugu la xidhin oon xabsi kaa buuxin kugu lagu wareerin ayaaba fagaaraha lagu karbaasha karaa war dadka magaalada muqdisho jooga waxaa la gudboon amniga ilaahay siiyey inay ku mahadiyaan laakiin dhaqanxumada iyo faxshiga kuwa soo kordhinaya wax loo dulqaadan kara ma ahane waa in la yska qabtaa war dhaqanxumooyinka hadda magaalada ka soo ifbaxay khawaarijta qiil loogu samaynayaa sababtoo ah khawaarijta waxay yidhaahdaan munkarkaasaan la dirirayni marka waxaan fuxshiga iyo isqaawinta iyo fasahaadka soo kordhiyey khawaarijtaasay rabaan inay dhiiggeenna u baneeyaan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ow dad maalin jooga ma'wii ceel eh. waaye aan maqnayn eh. dad maalin jooga ma'wii ceel eh. waaye aan maqnayn warkalamaana wax laydinma sheegi karee warkii madaxweynaha idiin wado iga dhex madaxweynuhu shala gelinkii dambe muqdisho ka safray wuxuuna ka qayb galay tacdusidii boqorkii dhintay kuweyt isla xalana waa ka soo laabtay warba odaygu goormunasanahayaa daalba eh war madaxweynaha hawsha u taalna waa badantaha wakhtiguna waa ku gaaban yahay waa nin xil qaaday eed qaad war horaa waxaa loo yidhi nin iyo wakiilkii looma kala turo war waxba laydinma sheegi kare waa iga dhex gasheen warkii raiisul wasaarahan idiin soo wadayey raiisul wasaare xamse iyo wafdi badanoo la socdaa waxay tegey jabuuti bow maxalay iyana raiisul wasaaru maruu hadlayoo aan dhegaystana soomaalida wuxuu uga digay qabyaaladda iyo xinka iyo kala qoqobka wuxuuna tidhi gabagii abwaan cabdulaahi suldaan timcadde allah u oo ahaa dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane bow hoteelka dheer waxaa jabuuti ka dhistay masaadiq joomba iyo qaar kaloo badan war bashiiroo xildhibaankaaga maaqaane saadax garaadii waa loo soo celiye jenaraal ka bilow warkaaga war wiilka xarabka wey intay iska dhaaftaan saadaq guriga jabuuti ka degan ku casuumay raiisul wasaaraha iyo wafdigiisa warbow madaxweyne ismaaciil umar geelle hada madaxleedkiisa goormuu ku egyahay bashiiru maxaad ka rabtaa miyaad la tartamaysaa adugu war madaxda soomaalidu dhan iska daaya ha iska joogtay annagoo muusan u handaraabannahay war sheekadu fuulaa kama dega maayo laga dego ciiddana u sheegde adugu baa u sheegte fariimahaas iyo xubinta kalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeeniyo ogaal guud barnaamijka waa xiga intaas anigoo bootaana adinla kaysa kaysaa farsamaynayay nabadgelyo